الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله سبحانه وتعالى ilaahay wuxuu kaga hadlay aayaadkan saxaabadii rasuulka la joogay oo markaa intan rasuulka ballanka amba baycada la gashay tiradoodu ahayd kun iyo afar boqol oo nin waxay rasuulka ilaahay ay ballan kula qaateen inaanay cararin amaba ay dhintaan dhulka xudaybiya ayuu ku yaalay geedkaasi waxay ahayd geed quraca baa la yidhaahdaa culimada geed goba qaar sheegayna way jireen geedkaas rasuulka ilaahay baycada kula galay asxaabtiisa way iloobeen sanadkii dambaba asxaabtu kuu ahaa inkastoo ay dhacday marar dambe in la arkay dad masaajidba ka dhigtay oo ku tukanaya se bukhaari uu soo saaray raximahullah cabdiraxmaan uu ka wariyey radi allahu canhu waxa uu leeyahay waxaan soo maray anigoo xajka ku socda dad ku tukanaya masaajid ku yaallay halkaa markaa waxay ugu yidhaahdeen halkani waa deedkii rasuulka ilaahay baycada uu kula galay asxaabtiisa baycada la odhan jiray baycatu ridwaan waxaan u imi buu leeyahay dabadeeta saciid ibnu musayab ayaan u imi arrintii baan u sheegay saciidna wuxuu ii sheegay in aabihii uu ka mid ahaa raggii baycadaa rasuulka la galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kan dambe markay ahayd waanu ilownay buu yidhi oo aqoon umaanaan yeelan inaanu garanno saciid markaa wuu diiday in halkaa masaajid laga dhigto waayo waa kii lahaa ina asxaaba muxammadin sala allahu calayhi wasalama lam yaclamuuha asxaabtii nebi muxammed may garanayn idinkuna waad garanaysaa wacallimtumuuha antum fa antum aclamu inkaar buu ula jeeda idinkaa ka cilmi badan asxaabtii rasuulka marka baycadani waa baycatu ridwaan bay ahayd waana xudaybiya allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala halkaa way ka dhacday baan odhan lahaa wallaahi laqad radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday can ilmu'miniin mu'miniinta raalli buu ka noqday id xilligii buu raalli ka noqday yubaayicuunaka ay kugula ballantamayeen amba baycada iyo ahdiga ay kugula gelayeen taxta ashajara geedka hoostiisa id xilligii buu ilaahay raalli ka noqday yubaayicuunaka ay ballanka kugula qaadanayeen taxta ashajara geedka hoostiisa facalima ilaahay wuu ogaa subxaanahu wa tacaala wuu ogaaday maa fii quluubihim qalbiyadooda waxa ku sugan ee iimaana buu ilaahay ogaaday fa anzala alle wuxuu soo dejiyey assakiina xasillooni ayaa calayhim korkooda ilaahay uu ku soo dejiyey wa asaaba waxa uu ku abaalmariyey hum ayagii wuxuu ku abaalmariyey fatxa ayuu ku abaalmariyey furasho qariibaa dhow oo markaama fatxulmaka ayuu noqonaya culimmadu ay leeyihiin oo fatxigani waxa weeye waxyaabihii ka dhashay heshiistaasi rasuulku la galay nimankii mushrikiinta ahaa waayo caamul masalan waxaa dee sanadka la furtay ee khayba maka ayaa ku xigtay dawadesaarlada ilaahay oo dhan ayay muslimiinku u tallaabeen ay gaadheen wa mawaanima kale ayuu alla ku abaalmariyey mawaanim waa jamcu haniima waa maalka lagu helo jihaad ayadoo gaalo lala dagaalamay wa mawaanima haniimooyin baa ilaahay ku abaalmariyey haniimooyinkaas oo kasiiro fara badan qaniimadaasoo ya'khuduuna ay qaadan doonaan haa ayada wa kaana allaahu alle wuxuu ahaa wamaa zaal haddana uu yahay xafiisaa allaha aan cidina beegsanin xakiimaa waa allaha aan qaldanin subxaanahu watacaala wacadakum allah ilaahay wuxuu idiin ballan qaaday maqaanima qaniimooyin kale ayuu ilaah idiin ballan qaaday qaniimooyinkaas oo kafiiratan fara badan qaniimadaasoo ta'khuduuna aad qaadan doontaan haa iyada qaniimooyin kaloo fara badanna ilaahay wuu idiin ballan qaado facajala wuxuu dadejiyey facajala wuxuu dadejiyey lakum idinka wuxuu idiin soo dadejiyey haadihi tan ayuu idiin soo dedejiyey waa sulxu lxudaybiya bay culimadu ku fasireen qaarkood waxay yidhaahdeen facajala lakum wuxuu alla idiin soo dedejiyey haadihi tan yacni waa furashaday khaybar ay furteen waayo markii laga soo noqday xudaybiya ilaahayna amray subxaanahu watacaala ragga goobtaa tegay uun inay khaniimadan khaybar ay mutaan ayaa ilaahay tan u soo dedejiyey maal fara badan baa laga helay tanuu ilaahay idiin soo dejiyey wakaffa wuxuu waa joojiyey wakaffa wuxuu joojiyey aydiya annaasi dadka gacmahoodii ayuu alle ka joojiyey cankum idinka xaggiinna macnaa wax dhibaataha inay idiin geystaan oo nimankan yuhuudda ahaa ee halkan deganaa xataa kuwoodii ay bahaha ahaayeen amba xilfiga ahaayeen may saacidin oo may caawinin ama iyaguna wax dagaalaba maaragtay si saas oo kale ilaahay baa ka joojiyey inay dagaal iyo qitaalba ay la yimaadaan ma arkaysaa ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wakafa wuu joojiyey celiyey aydiya annaasi dadka gacmahoodiina wuxuu ka celiyey cankum idinka xaggiina wa facala maa facal qadar wa facala maa facal ilaahay wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey oo ah inuu nicmada qaniimadaas iyo cadowaabintaaba ilaahay idiin sameeyey wuxuu allah idinku sameeyey litakuuna si ay u noqoto macna nasrigan iyo guushana laydin siiyey litakuuna si ay u ahaato aaya aayad si ay ugu noqoto ficladaasi lilmu'miniina kuwa mu'miniintaa si ay aayad ugu noqoto ay ku cibro qaataan ee yactabiruun macnaha ay ku cibro qaataan ay ogaadaan ilaahay inuu ilaalinayo subxaana wa tacaala wa facala maa facal ilaahay baa sameeyey siduu sameeyey muxuu sameeyey litakuuna si ay u noqoto arrintaasi aayatan aayad si ay ugu noqoto ay ku cibro qaataan lilmu'miniin kuwa muminiinta mu'miniintaa aayad si ay ugu noqoto iyo wayahdiyakum waliyahdiyakum suu alla idinku hanuuniyo siraaba dariiq dariiqaas oo mustaqiima toosan wa ukhraa mid kale ayaa ilaahay idiin ballan qaaday amba idiin soo dedejiyey macnaa qariimo kale wa ukhraa amba wacajala alla wuxuu idiin soo dedejiyey ukhraa mid kale amba wacadakum ukhraa mid kale ayaa ilaahay idiin ballan qaaday subxaanahu wa tacaala waa qaniimo kale oo ay mudan doonaan marka ukhradani waate waxa weeye furashada maka la furan doono in shaa allahu waa tafsiirka ugu xooga badan ibna jariir atabarina uu raajaxay culimada qaar faris iyo ruum ku sheegay way jiraan furasho kasta iyo qaniimo kalena waa ku tilmaameen intaba rabbi waxa uu yidhi subxaanahu watacaala wa ukhraa mid kale ayaa alla idiin ballan qaaday kaa kale oo lam taqdiruu aydaan karin calayhaa ayada oo weli aydaan maaragtay haleelin lam taqdiruu aydaan awoodin calayhaa ayada hadda weli aydaan gaadhin qad axaada allah taasoo alla koobay biha ayada oo ilaahay sugay subxaanahu watacaala ilaahayna uu idiin gacan gelin doono markay maalinteeda gaadho iyo wa ukhraa mid kaloo alla idin ballan qaaday taasoo lam taqdiruu aydaan karin calayhaa taasoo qad axaaba uu koobay allaahu alla bihaa iyada uu ka wareegay oo bimacnaa ilaahay agtiisa sugan oo uu idiin gacan gelin doono wa kaana allaahu alla wuxuu ahaa yahayna calaa kulli shay shay walba qadiira ilaaha ee qaadirka ku aweeye macnaa tartiibka sidan leh wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday qadiira kii awooda qaadirku ee kara calaa kulli shayin shay walba allah wuxuu ihi subxaanahu wa walow qaatalakum hadday idinla diriri lahaayeen walow qaatalakum hadday idinla dagaalami lahaayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay manaa ilaahay baa u bishaaraynaya mu'miniintaae hadday idinla diriri lahaayeen lawallow way jeedin lahaayeen aladbaara qabarada ayay jeedin lahaayeen humma laa yajiduun dabadeed may heleen weliya mid arrintooda maamula oo u dhow iyo walaa nasiira mid u fiiliya toona ilaahay caadadiisa ayuunbaa sidaas ah ay sanna allaahu alla wuxuu jideeyey in mu'miniinta u hiiliyo gaaladana uu jabiyo sunna jidayn buu jideeyey ama bayana allaahu alla wuxuu caddeeyey sunnatahu dhaqankiisuu ilaahay kula dhaqmo mu'miniinta iyo staabku ula dhaqmo kuwa kufriyeyba oo ah inuu mu'miniintana badbaadiyo gaaladana uu baabi'iyo allatii macnaadaha sunnahaasoo caadadaaso waa caadada rabbi subxaana watacaala uu kula dhaqma ee awliyadiisa iyo kuwa kufriyeyba e ee kala duwan qad khalat allatii caadadaasoo qad khalat tagtay min qablu hadda horteed walan tajida ma heli doontid macnaa qof kastoo lala hadli karo caqli leh walan tajida uma heli doontid lisunnati illaah ilaahay dhaqankiisa sidaas ah lisunnati illaah ilaahay dhaqankiisa noocaasa ee awliyadiisa uu kula dhaqmo inuu badbaadiyo kuwa kufriyayna uu baabi'iyo uma heli doontid tabdiila bedelid amba doorin wa huwa alle alladii midka weeye kafa joojiyey amba celiyey aydiyahum gacmahooda kuwa kufaartaa gacmahooda ka celiyey cankum idinka xaggiina ka joojiyey wa aydiyakum gacmihiinana ka celiyey canhum ayaga xaggooda ka joojiyey fii badni maka maka caloosheeda idinkoo ku sugan fii badni maka maka dhexdeeda amba caloosheeda idinkoo ku sugan aayadan haddaynu eegno waxaa warinayaa imaam axmed radi allahu canhu ayadoo rasuul jaabir wariyey radiallahu micqal ilmusani aan idhaahdo radia allahu canhu ayadoo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi geed hoostii uu fadhiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala dee qur-aan uu ku soo dejiyey ma arkaysaa ayaa waxaan masalan waa markii rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu heshiiska geli doono e ayaa waxa uu leeyahay wa kaana yaqacu min aqsaani tilka shajara calaa dahri rasuulilahi waxoogaa laamanaan dhabarka rasuulka ay ku dhaceen caliya bna abi aalib radia allaahu canhu iyo suhayl bna camar na ay hor fadhiyaan ayaa cali ayaa rasuulku cali ku yidhi heshiiska alla kala qorayaan marka musukiinta ana suhayl baa ka socda calina isagaa kaatibka ah uktub bismi illaah waxaad qortaa magaca ilaahay qor bismi illaahi araxmaan raxiim qor markaa suhayl baa ninka loohan jira baa gacantiisa qabtay markaasuu yidhi maa nacrifu araxmaana araxiim raxmaan raxiimkanaad sheegayso garan mayno eeoktub fii qadiyatina maa nacrif heshiiskan aynu gelayna waxaad ku qabtaa waxaanu garanayno markaa rasuulkaa ku yihi uktub bismika allaahumma qor sidii buu qoray waa kii haddana qoray haadaa maa saalaxa calayhi muxamedun rasuulu lahi sal l slam an maka dabeeta ismaail ba haddana gacanta qabto oo yidhi ha qorin laqad dalamnaaka in kunta rasuula waanu ku dulminay haddaad rasuul ilaahay tahay uktub fii qadiyatina maa nacrif uktub hada maa saalaxa calayhi muxamed ibnu cabdillaah iyabay sidaa tahay waa kuwii soo baxay ayaa waxaa soo baxay soddon nin oo hubaysan ma arkaysa fasaaruu fii wujuuhina fataha calayhim rasuul lahi sal alay wasalam dabeeto ilaahay baa dhagatiray waanu qabannay dabadeeto hal ji'tum fii cahdi axad ballanqaad iyaa ka haysateen maxaad meesha ku timaadeen maciddaa magengelya idin siisay aw hal jacala lakum axadun amaana qaaluu laa faqallaa sabiilahu markaasaa ilaahay aayaadkan soo dejiyey waa sababu nusuul saxiixa suurka labaadee kale waxa weeye ka tirmada uu soo saara isna oo tilmaamayay ma arkaysaa tanciim inay kaga soo daabeeyeen sideetan nin oo hubaysnaa dabeedna ay damceen inay rasuulka iftiyaalaan deerta markii la qabtay rasuulku uu iska sii daayey adigu labadaas nusuulba kuwa ay jiraan allah wuxuuri subxaana wa tacaala wahuwa alle alladii midka weeye kafa celiyey aydiyahum gacmahooda cankum xaggiina ka celiyey waaydiyakum wa aydiyakum gacmihiinana ka joojiyey canhum ayaga xaggooda bibadni maka maka xudaybiye idinkoo joogay oo maka caloosheeda ah amba qalcin bay ka soo daadegeen goorma ayaa ilaaha idinka celiyey min bacdi an adfarakum intuu alla idinka guuleeyey min bacdi an adfarakum intuu alla idinku guuleeyey calayhi oo markaa qabateen weeye wa kaana allahu alla wuxuu ahaa yahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiira ilaaha howgaalka ku aweeye subxaana hum ayagu kuwan mushrikiinta ahi aladiina kuwa weeye kafaruu gaaloobay wasadduukum idinkana horjoogsaday cani ilmasjidi masaajidka idinka hor joogsaday alxaraama xurmada leh ile rasuulku wuxuu u socday inuu cumrayste waalhadiya mastarkani waa bimacna almahdiyi waa shayga loo diro kacbada ilaahay xoolaha lagu gowraco oo qofku ugu hadiyeeyo si uu ilaahay ugu dhawaado maa yuhda ala alkacba ayaa hadiga la ydhaahdaa wlhadya waxa loo dirayna ka hor wlhadyana ka hor joogsaday masjidulxaraam xaalu yahay hadigaasi mid laga xidhay laga xabisay mackuufa xaalu yahay mid laga xabisay an yabluqa inuu gaadho maxillahu makaankiisii uu ku xalaaloobi lahaa maxilla halkuu ku halaaloobi lahaa in lagu qala maka ayay hayde walowlaa haddaanay ahaanin rijaalun raj rajaasoo mu'minuuna ahi haddaanay ahaanin wa nisaa'un haween haddaanay ahaanin haweenkaasoo mu'minaatun mu'miniini haddaanay ahaanin kuwii maka jooga raja iyo haweenkaasoo lam taclamuu aydaan ogayn hum ayaga haddaanay kuwaasi ahaanin ka bedel am taba'uuhum inaad ku joogsanaysaan haddaanay ahaanin sarishaalkeenu ka bedelna am taba'uuhum inaad ku joogsanaysaan haddaanay ahaanin oo markaad ku joogsataanad laysaan fa tusiibakum ay idin haleesho minhum ayaga xaggeeda ay idinka haleesho maxara dhaleeco amba mashaqa dhibaato bikayri cilmi idinkoo ku sugan ee ilaahay wuxuu idiin idmi lahaa dagaal aayaddan waxay tilmaamaysaa in maka ay joogeen dad mu'miniina oo iska mustadcafiin ahaa tirada sagaal qof ayaa la sheegay oo masalan toddoba raga iyo laba dumara waa iska dhici karaysaa carruurina inay jirtay marka ilaahay subxaana watacaala weerar lagu qaado mushrikiinta waxaa raggu u baajiyey oo ugu idmi waayey rasuulkiisa ayadoy maka dadka muuminiinta ay joogaan oo haddii dagaalkaa la qaadi lahaa marka ay dhici lahayd dadkaa muslimiinta in la ogeyniy inay goobta ay ku dhintaan markaad arkaysaa islaamku waxay ahayd inay ka baxaan oo ay ka dhex tagaan kuwan muslimiinta ahi si aan markaa jihaadku u cadilmin marka islaamku maba yaqaano kasaalatan ba islaam islaam ku duula balaaig waa mushrikiin waxaa loo baajiyey dagaalkii lagu qaadi lahaa afraad waa tiro badanba xataa maaha oo dhex joogtay ayaa ilaahay u joojiyey laakiin teenna jila maase weerarka un ku adkay haddii la isafraafo amba nin waliba qabiilkooda u qabiilka kale dagaalka ku haystaan jihaad weeye ilaahay diintiisa salkuma laha ilaahay diintiisa sharcinimadiisa mamnuucnimadiisa mooyaane mamnuucnimo sharcinimo ayaanu asal ugu lahayn laakiin wuxuu maaragtay asalka uu ku leeyahay islaamku waa inaanay banaanin weeye aye kolay inkuma soo duulin wa iska dhiciyaay laa ilaaha ila allah kolay ilaahay wuxuu ihi subxaana walowlaa haddaanay ahaanin ba allah yidhi subxaanahu watacaala walowlaa haddaanay ahaanin rijaalun raj haddii aanay ahaanin raggaasoo mu'minuuna ahi haddii aanay ahaanin iyo wa nisaa'un haween haddaanay ahaanin haweenkaas oo mu'minaatun ah raggaa iyo dumarkaas oo lam taclamuu aydaan ogeynin hum ayaga kuwaasi haddaanay ahaan ka bedel an tada'uuhum ayaga inaad jiidhaysaan haddaanay ahaanin waa wadcigu waa ku joogti an tada'uuhum inaad jiidhaysaan haddaanay ahaanin amaba waxaad ka bedeshaa damiirkan taclamuuhum an taba'uuhum idinkoon ogeyn inaad jiidaysaan lam taclamuuhum aydaan ogsoonayn an taba'uuhum inaad jiidaysaan aydaan ogsoonayn oo fatusiibakum ay markaa idin haleelayso minhum ayaga xaggooda ay idinka soo gaadhayso macara dhaleeco alcurru waxaa la yidhaha caddada marka waa dhaleeco mashaqa oo masala kafaaro inaad guddo ay tahay biyo hadhay maataas intaba bigayri cilm na aad ku dilaysaan haddaanay ahaanin la adina lakum alqitaala ilaahay dagaalku idin idmi lahaa jawaabtii lowda ayaa maqan ilaahay baana sidaa yeelay subxaana wa tacaala oo baajiyey wuxuu alla u baajiyey liyubtila liyudkila si uu geliyo allaahu alle si uu geliyo fii raxmatihi raxmadiisa man yashaau kuu doono oo dee qaar baaba iyagiina iman doona oo islaami doona allah wuxuu yihi low tazayaruu hadday soocmi lahaayeen low tazayaruu hadday ka dhexbixi lahaayeen hadday ka soocmi lahaayeen kuwa muuminiinta ahi lacadabnaa waanu cadaabi lahay aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee minhum ah waa bayaamiya iyaga ka mid ah oo minhum ah kuwa kufriye ah cadaaban baanu ku cadaabi lahayn alimaa wa xanuujiya markaa dadka muslimiintii inay had iyo jeer ale mushrikiinta ay dhex degaan ma aha waabay u foof iyadaabay u rusuq doonatay hadduu ninku isagu dacwad u tagayo waa meeshiisa ma arkaysaa haddii dee jihaad lagu qaadayo u raacayana waa meeshiisa weeye laakiin daalun baan iska dhex joogayaa waa arrin aan bannaanayn ambaalhijratu ilaa bilaadi alkufri culimadan maaragtay mucaasiriinta fataawahooda markaad eegto inta shuruudaha ay shardiyeen wixii aan ahayn qofku wuxuu ku mudanayaa dhibaato iyo guuldarro weyn ma arkaysaa guuldarro badan baa jirta baraa'adii rasuulkaaba taalle ma ogtahay dabkaagi iyo dabka gaalku inay isku baxaan ma aha udkur xusnabiyow id jacala ay yeeleen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii quluubihim qalbiyadooda ay geliyeen alxamiya isla weyni jibir alxamiyata ay geliyeen ka bedel xamiyata aljaahiliya jaahiliyadii xamiyadeedii anba isla weynideedii marka yeeleen maxaad rasuulilah bay diidayaan iyo kufriga isla weyni faanzala allahu allana uu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonadiisa uu ku soo dejiyey calaa rasuulihi balcus iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta korkoodaba ilaahay ku soo dejiyey xasilooni oo wa alzamahum ilaahay waafajiyey mu'miniinta iyo rasuulka kalimata ataqwaa taqwada iyo alla kacabsiga kelmaddeeda waa kalimatu laa ilaaha ila allah kamaa saxa alzamahum ilaahayna maaragtay waafajiyey kalimata ataqwa wa kaanuu waxay ahaadeen mu'miniinta rasuulka iyo mu'miniintu axaqa kuwii ku hadlimo badan bay ahaayeen bihaa kelmadda wa ahlahaa ehelkeeda wa allahu alla wuxuu ahaa yaayna bikulli shay shay kasta caliima ilaaha ku cilmiga badan weeye subxaanahu wa bal waktigaa xusxamiya bay yeeleen bismi illaahi araxmaani raxiim bay diidayaan ma og tahay maxamed rasuulillah bay diidayaan haddana waxaasoo dhan baa ilaahay rasuulkiisa iyo asxaabaydiga ku sugay oo ku sabarsiiyey u adkaysteen ay xamileen iyadoo ilaahay dee ma arkaysaa waxa ka dambeeya faaidada heshiiskan laqad sadaqa allah alla wuu u dhabeeyey rasuulahu rasuulkiisa alla wuxuu u xaqiijiyey alru'ya buu alla u xaqiijiyey ay sidqan xaqiijin buu alla u xaqiijiyey sidqigaasoo bilxaqa amba multabisatan xaalay tahay tii ku dheehan riyadaasi bilxaq xaqnimo oy dhab ahayd waa kii rasuulku ku riyooday salawaatu wasalaamu calayhi isagoo maka galay riyo oo dawaafay la xiirtay sidaas oo kale markaa saxaabada ragga qaar waxay u qaateen sanadkan laftiisa inay tahay laakiin kadib unbay arrintii u dhacday ma og tahay in shaa allahu alle haddii uu doono aaminiina rasuulahu bilxaq latadkulunna wallaahi latadkulunna waydungeli oo waydungeli almasjida baydungeli alxaraama xurmadale baydungeli in shaa allahu alla hadduu doono aaminiina xaal aad aamin tihiin baydungeli dagaal la-aan baad ku geli doontaan muxalliqiina xaala kownikum muxalliqiin xaal aad tihiin kuwii xiiri doona waa xaala muqadara xaaladda ay gelayaan ma xiiri doonaane xaaladda labaad ba xiiri doonaan muxalliqiina xaalatiin kuwii xiiraya ru-uusakum madaxyadiinna oo ninku markuu cumraysto inuu madaxa xiirto weeye andaw xajo wa muqasiriina xaalatiin kuwo tima gaabsan doona laa takhaafuuna xaalaydaan ka baqaynin cidnaba ayaa geli doontaa facaalima ilaahay wuxuu ogaaday subxaanahu watacaala tacaala maa waxba ilaahay ogsoon yahay lam taclamuu aydaan ogaanin fajacala ilaahay wuxuu yeelay min duuni daalika gelidda maka sokadeed min duuni daalika kaa fadxiga iyo geliddaa dabadee horteeda wuxuu yeelay fatxaa buu ilaahay yeelay furasho qariibaa dhow khaybar wey kuwa alle alladii midka weeye arsala diray rasuulahu biraji lhudaa buu la diray wa diini alxaqa macnaha waa mase waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufihi wa diini lxaq macnaa diintii xaq ahayd buu ilaahay la diray wuxuu alla ula diray subxaanahu watacaala liyudhira si uu alla u kor yeelahu diintan si uu alla uga sarraysiiyo liyudhira si uu alla uga kor yeelahu diintan cala addiin diinaha si uga kor yeelo diinaha kullihii dhammaantoodba wakafaa billaah ilaahay baana ku filan subxaanahu wa tacaala uu isu kaafiyo shahiidaa marag muxammadun muxammed rasuulullaahi weeye waa rasuul ilaahay war marag dheh culus oo alla qiray subxaanahu wa tacaala waaladiina kuwa macahu ilaahay rasuulkiisa u heliyaana ashiddaa'u waa jamcu shadiidin ashiddaa'u kuwa ku ab adag weeye cala alkufaar gaalada kuwa ku adadag adag weeye kabaqaadba uma aha way necab yihiin miiska isagoo fadhiya amba kursiga saaran baad u adeegaysaa waa inaad joojiso ma banaan tahay gaalka inaad adigu ugeyso shaaha amba aad ictiraamto amba aad sariirtoo soo googasho waayahay udhalla weligaaba iska furo adigu miyaad muslima isagu muxuu yahay axkaam badan baa ka ratibmaysa esh anta hay baad u shaqaysaa aye anta takdum ay ugu shubaabka faraad baa daardood ashidaau ayaa ilaahay kuwa ku ad adag weeye cala alkufaar gaalada kuwa ku ad adag weeye ruxamaau waa jamcu raxiimin ruxamaa kuwa isu naxariis badan weeye ee raxmada u naxariis badan baaynahum dhexdooda waa muslimiinta cagsiga ayay taagan yihiin dadkii muslimiintu e allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala oo masalkii mu'miniinta weeye inay isku mid ay yihiin ay wada damqanayaan oona dhismaha isxajiyey rabbi waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala taraahum waad arki nebiow taraahum waad arkaysaa rukkaca xaala kownihim raakiciin xaal ay yihiin kuwii rukucsan baad arkaysaa sujada xaala kownihim saajidiin ay lmusalliin waa acmaasha kuwada ugu fadliga badnaa yabtaguuna waxay dalbaan fadlaa bay dalbayaan fadli alle oo min allahi ilaahay xaggiisa ka yimi wa ridwaana raalli ahaanshaha ilaahay bay doonayaan siimaahum calaamadahoodu astaamaha lagu garanayo oo fii wujuuhihim wejiyadooda ku sugan min athari sujuud sujuudaha raadkooda weeye amba siimaahum calaamadahoodu fii wujuuhihim ayay ku sugnaadeen wejiyadooda ayay ku sugan yihiin min athari sujuud sujuudaha raadkooda xaggii ayay kaga sugnaadeen daalika kaas ayaa masaluhum tilmaantooda ah sifada ay leeyihin baaba sidaasa fi tawraa tawraad ay ku lahaayeen wa masaluhum weeya kaasi linjiil amba wa masaluhum masalkooda filinjiili ay ku leeyihiinna ka zarcin waa zarac oo kale geed waa geed oo kale ka zarcin zaracaasoo akhraja saaray shabcahu laamihiisa saaray shabcahuna waa la akriyay shabcahu laamihiisa saaray oo dabadeed faaazara uu xoogeeyeen laamihii faaazara ay xoogeeyeen xaq weeyaanowga wamahaluhum weeye fi linjiil amba wamahaluhum masalkooda fi linjiil oo sifadan ayay ku lahaayeen ka zarcin waa zarac oo kale zaracaasoo akhraja saaray shab'ahu laamihiisa saaray oo dabadeed fa'aazara ay xoojiyeen laamihii hu zaracii ay xoojiyeen oo margeedku laamo badan saara wuu xoogaysanayaa dabadeed fastaklada adkaaday oo fastawaa ku qosonsaday amba ku joogsaday calaa suuqihi jiridiisa fastawaa ku ekaaday amba ku qosonsaday calaa suuqihi jiridiisa sharacaasoo yucjibu gelinaya la yaabayaha ka dhigi yucjibu yaadgelinaya hu sharacuba isagaa faacil ahe azuraaca kuwa beeratada ah isla yaadgelinaya siduu u baxay ilaahay baa maselkooda sidaa ka dhigay muxuu alla uga dhiga liyaqiida si uu alla ugu cadhogeliyo bihim ay bilmu'miniina si uu ugu cadhogeliyo alkufaara gaalada si uu ugu cadhogeliyo bal adar waxaad ogaataa ilaahay ma jecla gaalada gelintooda lama hayo ilaahay diintiisa wax ku jira ma aha adugu haddaad damacdo inaad gaalada raalli geliso aada u jajanaato muslimiinta aada iska xigsiiso wax ilaahay diintiisa asal kule ma aha ilaahay wuxuu jecel yahay gaalada in la cadhogeliyo liyaqiiba bihim su-aal loogu cadhogeliyo ayuu sidaa u yeelay masalkooda sidaa uga dhigay alkufaar gaalada su-aal loogu cadhogeliyo allah wuxu uhi subxaana watacaala wacad allah alla wuxuu u yaboohay amba u ballan qaadayba dheh aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wa camiluu falaas saalixaati camalada wanaagsan ee minhum ah adayaanyo ka dhigminta maqfira dembi dhaafid buu ilaahay u yaboohay iyo wa ajraa buu alla u yaboohay ajarkaasoo cadiim weyn sidaa darteed markaysa yaqiida markaa ilaahay subxaana aayadan ayaa imaam maalik raximah allahu tacaala wuxuu ka soo saaray ma maarkaysaa bitakfiiri rawaafida nimanka raafidada la yidhaahdaa inay kafara ay yihiin waayo asxaabta rasuulka ayay necab yihiin ay u cadonayaan buu yidhi sacdo gelinayaan qofka saxaabada ilaahay naca isaguna waa kaafir buu leeyahy faa'ifa min alculamaa oo sidaa ku waafaqsani imaam maalik waa ay jiraan axaadiis fara badan oo dee fadliga saxaabadu ay lahaayeenna waa badan yihiin oo kitaab almanaaqib oo dhan waad garanaysa amba fadaa'il saxaaba oo dhan kale waxaa kaloo iyadana reeban tacarud amba u lagu sameeyo in wax laga sheegsheego saxaabada allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suurat alxujuraat madaniya weeye suuraddani aayaadkeedu waa siddeed iyo toban aayadood uun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aadaab siinayaa iyo dhaqan wanaagsan addoommadiisa mu'miniinta ah wuxuu barayaa siday ula dhaqmi lahaayeen rasuulka ilaahay oo ah weynayn qadarid iyo ixtiraamid ma arkaysaa markaa ilaahay wuxuu i allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow laa tuqadimuu ficilkani waa qadima laakin iyo maruu maaragtay noqdo mucadde labadaba wuu jiraa halkan culimmadu labada tafsiirba way saaraano haddii waa mucaddaa la yidhaahdo mafcuulkaa loo qadarayaa la xadfan waa si ay cumuum u faa'iidayso ayaa loo taray laa tuqadimuu ha kala horraynina oo ha kala hordhicina bayna yaday illaahi ilaahay hortii iyo wa rasuulihi rasuulkiisa shaynaba ha kala hormarina oo ilaaha iyo rasuulkiisu waxaanay shidaynina ha samaynina ashyaada ha ku degdegina qole idinku waxaa tihiin tabacun laah ilaahayba iyo rasuulkiisa a u tihiin maaragtay amba rasuulka a u tihiin tabacun lahu ayaa u marka waxaa la diiday inay hadalkala horumaraan ficil intaba laa tuqadimu haka hordhicina amba ha kala hormarina bayna yaday illaahi ilaahay hortii iyo wa rasuulkiis iminka aayaadkani aayaatu sifaat maaha oo yaddi maynaan awilin waxa iska macruufa fii luqati alcarab laftiga yadda haddii loo idaafeeyo baynada inta badan wuxuu tilmaamaa amaam ay amaamahu qur-aanka waana aslu min asaaliib alcarab ta'wiilna maaha in badan ba waxaynu qur-aanka kusoo marray musadiqan esh limaa bayna yaday sidaas oo kale ma ogtaha waa fara badan yihiin adilada aad bay u fara badan yihiin marka maaha aayat sifaat maaha taawiilna ha u qaadanin meel kastoo yedi ku jirtaba ha u qaadanin ay sifo ilaahay u tahay waxaa la mida wasamaa'a banaynaaha biaydin waa masderba ee isim maaragta maaha yadi biaydin waa min ba'di aada yaciidu ayda awood baanu ku abuuray midaas ma ay noqonaysaa halkaynu uga sugayno ilaahay subxaanahu watacaala inuu leeyahay laba gacmood rabbi uu leeyahay oo kiltaa yadayhi yamiin inay labaduba ay yihiin ilaahay u cuntama subxaana wa tacaala kuwa makhluuqiisana aan shabihinin wاtaquu اllaha ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala ina allaha alle samiic ilaaha cilmiga maqalka badan weeye caliim waana allaha cilmiga badan le subxaana yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyay laa tarfacuu ha kor yeelina aswaatakum codadkiina ha ka sarraysiinina fowqa sawti nnabiyi nebiga hadalkiisa ha ka sarraysiinina fowqa sawti nnabiyi nebiga hadalkiisa ha ka kina kiina laa tarfacu ha ka kor yeelina aswaatakum codadkiina amba hadalkiina fowqa sawti nnabiyi nebiga codkiisa ha ka oo hadalka agtiisa aaba maaragta ha u kor yeelina walaa tajharuu hawla dhawaaqina lahu rasuulka bilqowli hadal jahran dhawaaqid amba muujin muujintaasoo ka jahri bacdikum barkiinba siduu ula jaaro amba ula qayliyo oo kale amba ugu qayliyo libacdin barka kale aayaddan waxaynu ku fahmi doonaa sabab nusuul bay lahayd cibradu caam weeye waa xataa rasuulku markuu dhintay in laga edabsado weeye oo aan qabrigiisa hareerihiisa aan laga qaynin amba aan laga orin waxa dhacday abibakr iyo cumar shaykaynka radia allahu canhuma sida u bukhaari uu wariyey ayaa waa kii lahaa ma arkaysaa kaada alkhayiraani an yahlika abubakra wa cumara radia allahu canhuma wafdigii reer tamiim markay yimaadeen ayaa ninka la odhan jiray abubakr radia allahu canhu wuxuu rasuulka u ishaaray inuu nimanka madax uga dhigo ninka la odhan jiray alaqrac ibnu xaabis radia allahu canhu nin kale mid kalena wuxuu u tilmaamay amba cagsiga weeyaane saxaabigii kale ee inuu madax uga dhigo marka waa kii odhan jiray abubakr ku yidhi cumar maa aradta ila khilaafii amarna uu ku yidhi maa aradtu khilaafak aduu riwaayaadka tirmidi iyo saxiixu way iskhilaafsan yihiin oo abubakar waxa uu yidhi bayna camir qacqaac ibnu macbad cumarna aqrac ibnu xaabis inay taas xoog badan taasina araajax ay tahay marka hadalkii ka duulduulay dartii ayaa ilaahay aayaadkiina soo dejiyu le rasuulka ilaahay agtiisa ha ka qaylqaylinina walaa tajharuu ha muujinina ha u kor yeelina lahu rasuulka ha u kor yeelina bilqowli hadal jahran koryeelid koryeeliddaas waanba dheerayn dheerayntaasoo ka jahri bacdikum barhkiinba siduu ugu dheereeyo hadalka libacdin barka kale maxaa sidaa laydiin leeyahay an taxbada ay lianlaa taxbada si aanay u baabi'in acmaalukum camaladiinu si aanay u baabi'in amba karaahatan karaahiyaysi la karaahiyaysi baa saa laydin farayaa an taxbada inay baabaado amba makhaafata an taxbada ka baqasho laga baqayo inay burto acmaalukum camaladiinu inay baaba'aan walxaal ay baaba'aan antum idinku laa tashcuruuna aydaan daraensanayn masala iskaga jiri karta halkaas in aladiina kuwa yaquduuna gaabiya hoos u dhiga yaquduuna gaabiya aswaatahum codadkooda cinda rasuuli illaah rasuulka alle agtiisa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye imtaxana uu dhalaaliyey amba uu sugay allaahu alle uu sugay quluubahum quluubtooda uu sugay litaqwa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye imtaxana allah alle uu saafi yeelay quluubahum qalbiyadooda litaqwa la lahum ayagu waxay leeyihiin oo u sugnaaday makfira dembi dhaafid wa ajrun ajar bay leeyihiin ajarkaasoo cadiim weyn ajar ballaaran bay leeyihiin baa ilaahay yidhi subxaana watacaala macnaa quluubtoodaa wuxuu ilaahay uga dhigay ehel cabsida in aladiina kuwa yunaaduunaka kaaga yeelaya nebi muxammedow min waraa'i alxujuraati guryahaaga dabadooda wa jamcu waa guryaha min waraa'i alxujuraati guryahaaga dabadooda kuwa kaaga yeedhaya aktaruhum badankoodu laa yaxqiluun waxba caqliyayn maayaan wabaad sii garanaysaa mad waa kii lahaa yaa muxamed yaa muxamed riwaayad kale waa kii lahaa yaa rasuul allah falam yujibhu yaa rasuul allah mar kale waa kii lahaa ina xamdii la zaynun ammaantaydu waa qurux wa ina damii la shaynun ceebayntayduna waa foolxumo waa si rasuulku lahaa zaaka allahu caza wajalla warkaasi alla weeye waa alle argaysa walow anahum sabaruu hadday sabri lahaayeen ee walow sabaka sabruhum ba ka dhigan walow anahum ayagu sabaruu hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilaa aad uga soo baxayso ilayhim ayaga xataa takhruja ilaa aad uga soo baxdo ilayhim ayaga lakaana asabru ismiga kaanada qadar lakaana wuxuu ahaan lahaa asabru khayraakii u khayr badan buu ahaan lahaa lahum ayaga wallaahu alla kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha raxmadda badan leh yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow in jaa'akum hadduu idinla yimaado faasiq mid faasiqi hadduu idinla yimaado binaba'in war iyo khabar idinsii idinsoo gaadhsiiyo fatabayanuu caddaysta war oy warka iska hubiya wey tasabut buu ilaahay faraya dadkan iimaanka leh sabarka faasiqa si looga taxadaro oo aan loo raacin dariiqa mufsidiinta ma arkaysaa sidaa darteed ayay dawaa'if min alculamaa waxay diideen inay aqbalaanba riwaayadda qofka majhuululxaalka ah qofka maadaama majhuululxaalba uu yahay waayo laba ixtimaal baa jii waxay ixtimaali kartaa fisqi ma arkaysaa qaarkood waa aqbaleen in badan oo mufasiriinta ka midu ah waxay leeyihin waliid ibnu cuqba ayay ku soo degtay markuu rasuulku u diray sadaqaadkii bani mustariq duruq baa lagu wariyey adugu calaa ayati xaal afarkaasi xadiiskaas duruqdiisa marka laysu geegeeyo xasan buu tegaya fatabayanu hubsada baa ilaah yidhi subxaanahu watacaala war iska hubsada waa isku waafaqsan yihiin ummaddu shaahidka faasiqa inaan la qaadaninba alfaasiq laa yuqbalu shahaadatuhu haddaad xaakim tahay oo marag laguu keeno jarxiira fa inahu faasiq laa yuqbalu shahaadatuhu waa in iska taga wey waa faasiq wey laa shaka waayo ixsaau lixya waa waajib marka qofku hadduu caadaysto garxiiridan laa yuqbalu shahaadatuhu soomaalidii horeba way sheegi jireen inaan maraga gelin hadduu sigaar iyo cab noqdo in hadalkeeda badbaada yani ulama jeedno inagu dee sigaarka inu ujeednaa iyo dheridda ulama jeednaa shaas ay sulaaliya dad soo taxadaraan waa qadiyad sibta waxay soomaali hore sibrada saliin ahayd maogta waxay u yaqaaneen xataa qofku haddaanu gad lahayn aanu maragelin fatabayanu hubsar an tusiibu lianlaa tusiibuu si aydaanu ugu dhicin oo u waxyeelin bi an tusiibu ila anlaa tusiibu si aydaan u waxyeelaynin qawma dad warkii beenta aydaan ugu dilin bijahaala xaala kawnikum jaahiliin amba bijahaala jaahilnimo xaalaad korkeeda ku sugan xaala kawnikum jaahiliin oo markaad asiibtaan duulkaasi war been oo laydinka inaad wax ku yeeshaan fa tusbixu aad ahaataan amba aad noqotaan calaa maa kii korkiisa aad ku noqotaan facaltum aad samayseen naadimiina kuwa ka tiraanyoola wax iska hubsada baa ilaahay yidhi war walba ha qaadanina waclamuu ogaada anna fiikum idinka dhexdiina inuu ku sugan yahay rasuul allah ilaahay rasuulkiisu sekadii baaba la ii diiday buu yidhi saxduu ka soo noqday markuu dhexdu marayuu baqday baa la yidhaahdaa wallahu aclam waclamuu ogaada anna fiikum rasuula allah low yudiicukum hadduu idinku adeeci lahaa rasuulku fii kasiir wax badan oo min alamri arrimaha ka mid aha wararkaas soo gaadhsiinaysaan hadduu idinku adeeci lahaa lacanidtum waad mashaqoobi lahaydeen lacanidtum waad mashaqoodi lahaydeen wey walaakina allaha ha yeeshee alleh xabbaba wuxuu jeclaysiiyey ilaykum idinka aliimaan macnaha jacala aliimaana iimaana maxbuuban cindakum walaakina allaha alleh xabbaba wuxuu jeclaysiiyey ilaykum xaggiina aliimaan wasayana wuu qurxiyey alla iimaankiii fii quluubikum buu alle ku qurxiyey wakaraha wuxuu idin nacsiiyey alle oo shay makruuha uu ka dhiglaykum idinka alkufra gaalnimada iyo walfusuuqa faacad la-aanta amba bixitaanka daacadda ilaahay oo laga baxo iyo walcisyaan ayaa intaba ilaahay subxaanahu watacaala macnaha wuxuu ilaahay inla dhaca idin nacabsiiyo kufriga iyo fusuuqa iyo dunuubta waaweyn waa jamiica almacaasi baa soo gudagelay ulaa'ika doonkaasi hum ayagunba alraashiduuna kuwii hanuunaya maxaa ilaahay intaba u nacsiiyey fadla buu ilaahay u nacsiiyey lilfadli oo min allahi ilaaha xaggiisa ka ayo wa nicma wallaahu alla caliim ilaaha cilmiga badan weeye subxaanahu watacaala wax walba og xakiim waa allaha aan qaldamin weye wa in daa'ifataani laba qolo oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ahi iqtataluu hadday istilaan aayaddani waxaa ilaahay noogu caddeeyey dadka mu'miniintii hadday isdilaan oo xuruubulfitna unbaa dhex dhici kara e xuruubulfitnahaasi amba dagaal fitna hadduu ka dhex dhaco inaan iimaankoodii lumaynin haddii aanay dee dagaalka xalaashanin weeye sida oo kale waa in la islaaxiyo oo la dhexdhexaadiyo waa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu daaifataani baa la yidhi haddana iktataluu baa la jamciyey waa calaa xasabi alafaad daa'ifo waliba waxay ka koobantahay dee bad dad bay ka koobantay markaa iktataluu hadday istiraan fa aslixuu dhexdhexaadiya baynahumaa dhexdooda islaax fa in badat hadday ku adyadooto hadday ku xadgardarooto ixdaahumaa midkood cala alukhraa ta kale hadday ku gardarooto heshiiska dabadii amba islaaxa dabadii faqaatiluu la dagaalama allatii midda tabgii adyadoonaysa amba gardaroonaysa xataa tafii'a ilaa ay u soo noqoto ilaa amri illaah ilaahay amarkiisa ilaa ay u noqoto sudxiga ah waa in afka lagu dhufto weeye laakiin yaynu isxignaaun ha odhanin war maxaa isku haysaan u garnaq sidaas oo kale fa in faa'at hadday soo noqoto kii loo taag waayey oy amarka ilaahay u soo noqoto fa aslixuu hagaa dhexdhexaadiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad ugu garnaqa wa aqsiduu una samafala ina allaha alle yuxibu kii jecel uu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaaladda fale eh inama almu'minuun mu'miniintu inamaa aadaatu alxasri baa la yidhaahdaa waa la koobayaa dadka walaalaha baa laguu sheegayaa cidday yihiin innama almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah unba ikhwa walaala ah aljamiicu ikhwatun fi ddiin hadda nebi maxamedna sidaasuu lahaa almuslim aqu lmuslim laa yadlimuhu walaa yuslimuhu yaanu dulmiyin cadowna aanu u gacan gelin diin alla diinay ku taallaama ma jirto ma islaamka hadalkiisa badaa qof muslima qof muslima inuu cadow gacan geliyo waa qadiyad xun weeye oo aan ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisa ku banaanayn caqliga saliimina maaragtay aanu waayiday wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ukuwa baa ilaahay ka cabiray idaa daca almuslimu liakhiihi bidahri lhaybi liakhiih bidahri alghayb walaalkaayoo kaa maqan markaad u ducaynayso qaala almalaku aamiin walaka bimili axaadiista baabka ku soo aroortay aad bay u fara badan yihin laakiin dadkuwa iimaanba dee ma hayaan dadkii waa iska lumay walaagii baa maqan alwalaau waalbaraa'u min aliimaan inuu yahay baan la fahamsanayn markaa liidashada ay nagu liidato fahamka caqiidadii saxiixa ahayd ayaa waxay meesha soo gelisay in la waayo xuquuq fara badan ay dadka muslimiinta ay isu leeyihiin ma arkaysaa mudran baa wawhaysatay gaalkaasi inuu kaa xigo dad badanoo muslimiinta ah guuldaro nasiib daro wey allah wuxu uhi subxaanahu watacaala inama almu'minuuna ikhwa waaslixuu dhexdhexaadiya bayna akhwaykum musanaa laga dhigay ma arkaysaa bayna akhwaykum labadiinna walaalo ah waa laga jeliya fadlan hadday ka bataan hadalkeeda badaa bayna maa dhexdhexaadiya bayna akhawaykum bayna akhawaykum labadiinna walaalaa dhexdhexaadiya cafan bayna akhawaykum labadiinna walaalaa dhexdhexaadiya wattaqu llaah oo markaa waa musanna ma og tahay akhawaykum wattaqu llaah ilaahay ka baqa lacallakum turxamuun ay likay turxamuun si laydinku naxariistaanba xaqiiqo waxa ku siin in laydiin naxariisan doono yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyada laa yaskhar yaanay xaqirin qawmun rag imka lafdu qowm waa rijaal wey qawmun rag yaanay xaqirin min qawmin rag kale yaanay xaqirin war raga waa isxaqirina wey casaa waxa uu laga yaabo casaa an yakuunuu inay noqdaan maca almadkuuru minhu wey kan lagu dhee laga xaqiraya laa yaskhar waa nahyi nahyigana wuxuu keenayaa taxriim maaha qofka muslimka walaalkiisa muslimkaa ah inuu quursado asalka kibirka lagu sheegaana kaa sa rasuulku ku fasiray oo kibirku waa badrulxaq wa gamdu nnaas dadka oo la xaqiro weeye wa ixtiqaaruhum wa istisqaaruhum wa hada xaraam waxaa dhici karaysa qofkan aad miidaysa ad iafaysaa maaragtay inuu acdamu qadran cinda allahi tacaala wa axabu ilayk uu noqdo ayaa iska suurtagala ah. laa yaskar yaanu xaqirin yasin quursan qowmun rag yaanay quursanin min qowmin rag kale xasaa an yakuunuu waxaa laga yaabaa inay ahaadaan xasaa an yakuunuu inay ahaadaan kuwa la xaqiraya khayraa kuwii ka khayr badan minhum kuwan xaqiraya walaa nisaaun labada waa la nakireeyey qowm iyo nisaaba haweenna yaanay xaqirin min nisaa'in haween kale oo haweenayna haweena yaanay xaqirin xataa an yakunna waxaa laga yaabaa inay ahaadaan kuway xaqireen khayraa kuwa ka khayr badan minhunna kuwan xaqiray walaa talmisuu ha ceebaynina walaa talmisuu ha ceebaynina anfusakum lafihiinna ha ceebaynina haye wasallimuu calaa anfusikum unbay la macno tahay amba dadka mu'miniintana naftoodu waa mid keliya wey waa mid keliya saa darteed baa ilaah yidhi walaa talmisuu ha ceebaynina anfusakum ha ceebaynina lafihiina walaa tanaabasuu ha isugu yeedhina dul alqaab naanaysyo aanu qofku raalli ka ahayn walaa tanaabasu nabsigu waa isugu yeedhi nabadkuna waa is maaragtay naaniis amba naanaysi qofka loo bixiyo aanu raalli ka ahayn walaa tanaabasu ha isugu yeedhina bilalqaab naanaysyo aanu qofku raalli ka ahayn u ka xumaanayo suu isagu raalliga ka yahay waa meesheeda allah wuxuuli subxaana wa tacaala waxaan xumaaday baa rabbi subxaanau watacaala alsmu magac kuwa saaxumi alfusuuqu weeye waa faasaqnimo saacadda ilaahay oo laga baxo bacda aliimaani iimaanka dabadi laba tafsiir bay haddaba mufasiriintu saareen bi'sa alismu bi'sa waxaa baas lahaaday kala saara alismu magac amba alismu yeedhmo ayaa baas lahaatay yeedhi ay adikru bi'sa waxaa xumaaday alismu yeermo ayaa xumaatay alfusuuq la isugu yeedho faasiqnimo bacda aliimaani iimaanka dabadi oo qofku isagoo islaamay la yidhahdo yaa kaafir yaa yahuudiyi yaa mushrik saas oo kale kaasi tafsiir buu noqonaya tafsiirka kale ibn jariir adabari uu isagu raajixay wuxuu leeyahay bi'sa waxaa xumaaday alismu maga alfusuuq faasiqnimo ayaa xumaatay bacda aliimaan iimaanka dabadi oo macnay ah qofka hadduu lamsi dadka ku sameeyo o ceebeeyo amba naanay si xun uugu yeedho ama uu xaqiro dee wuxuu noqonayaa faasiq buu noqonaya faasiq buu noqonayaa markaa ficilada caynkaasi ee fisqiga iyo xumaanta soo jiidaya ah, in laga taxadaro weeye waman lam yatub qofka aan toobad keeninen alla u noqon fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba addaalimuuna ah kuwaasuma kuwa daalimiinta yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow ijtanibuu ka fogaada kaiira wax badan iskaga fogaada oo min aan mal ah min adanni malaha ka durta wa atuhma mala xun in qofka muslimkaa laga maleeyo ina bacda adanni malaha qaarkii malaha qaarkii ismun dembi weeye waa dembigeed war mala xun ha iska maraysanina weeyo qofka muslimkaha iska mastuurulxaalkaa tasabuc iyo dabadgelidii iyo faafsigiisu aad bay u khatar badan tahay marka aada iyo aada markaa qofka muminkii waa inuu isu ilaaliyo allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waayo qofka muminka xurmadiisa waad garan karaysaa oo asalka maxaa muminiinta u ah oo qofku inuu taxadaro weeye allah wuxuu yihi subxaana walaa tatastasuu ha isbasaasina shaatuusan noqon muslimiintu un basaasa adoo dadka muslimiinta cadow ka ilaalinaysa waa noo sheeg laakiin cadowgu inaha jooga islaamkana in la basaaso adeer makara diin maaha walaa tatastasuu ha isbasaasina baa ilaahay leedahay tajasus walaa yagtab yaanu xaman bacdukum barkiinba bacdaa barka kale yuu xamanni ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum midkiin miyuu jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno maytaa xaaluu yahay walaalkaasi amba laxmigaasi bakti maytaa xaaluu yahay walaalkaa oo dhintay iyadoo hilibka dadka marnaba aan la cunin haddana isagoo meyga cunistiisa balka waran fakarihtumu faqad karihtumu alla ilaaha waad ku hateen adba waad karaahiyaysateen inaad hilibka walaalkaayo mayda aad cunto markaad cunaysaa waa markaad xamanayso wey nahacan lgeyda rasuulkaa fasiray weybadu waxay tahay waa dikruka akhaaka bimaa yakrah inaad walaalkaa ku sheegto wuxuu karaahiyaysanayo wey waxaanu lahayn ba haddaad sheegtana waaba hafidni buhtaan baa rasuulku ku tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wataqu llah ilaahay ka baqa ina allaha alle tawaab ilaaha toobadkeenis toobad aqbalidda badan weeye toobad aqbalidda badan raxiim oona allaha raxmadda badan yaa ayuha annaasu dadow inaa khalaqnaakum waxaanu idinka abuuray min dakarin min iyo wa unhaa mid nooca bini aadamku ilaahay u sameeyey waa afar qaybood un weeye ayuu rabbi u abuuray mid aanu aabba iyo hooyo toona ka abuurin lab iyo dhadigtoona sida aadam oo kale iyo mid uu lab qura ka abuuray sida xawaa oo kale iyo mid uu ka abuuray dadig oo aanu aabba ka abuurin sida nabiyullaahi ciise oo kale iyo inta kale oo aabba iyo hooyaba uu ka abuuray sidaa daraaddeed marnaba suurtagal maaha xanaanaynta iyo ilaalinta ninka inay haweenaydu ka hoos baxdo asaalatan xaggee laga soo sheexay min arajul lidaalika kama maarmayso sidaynaan uga maarmi karin ku noolaanshaha dhulka aynu ku nool lahay inu dhulka ilaahay naga abuuray maogte naciisu calayh wanaxyaa calayhi wanamuutu calayh kadaalika mar'adu kama maarmayso abadan ka maarmi mayso ninkan saaso ayaan uga maarmayn codbaa isku daydaa anba xaawishayna haweenka iyo raggu ay sina yihiin waa cadaaba ka jirin wy ku curfay guriga sidaa darteed baan jiilay qofna noocna nooca kale inuu tallaabo aanay ahayn waad garanaysaa nabiyullaahi maxamed alayh isalaatu wasalaam wuxuu nacdalay almutashabbih min arijaali binisaa ninaku isu ekaysiiyo haween haweenaydu ninka isu ekaysiiso badaanay lahayn ay gasho waa isla cumaamadatay ma ogta maraan lagu dhufto ilaa guriga dib ugu noqoto markaan lagu dhufto dhakada noqo joog weligeedaa la yidhahda kanaan un ahayn kokow baan doonaynaa gasa gasa la gaari maayeen aqal oonta wajacalnaakum qaraa laysa iyo melaaga idhahda madaxdaa bay mudan karaan oo way qaban karaan oo islaamka kula soo meeraysa moogta waa cadam sak waa cadam sak wajacalnaakum waxaanu idinka yeelaynaa la yidhi shucuuba shacbiyo shacbigaa guur waa mid wax ka farxamaa iyo wa qabaa'ila feero ayaanu idinka dhignay iyo jilibo maxaanu idinkaga dhignay litacaarafu inaad isku garataan ma inaad isku gumaysataan o doonsataan ina akramakum ka idinku sharafka badani cinda allaahi ilaahay agtiisa adkaakum wey kaas ayaa dhalada ina allaha alla caliim ina allaha alla oo allaha cilmiga badan khabiir xogaalka ah. idan markaa ina akramakum cinda allahi adkaakum qofka iimaan kale ee ilaahay rumaysan xukunkaa ilaahay buu qaadanaya xukun kastoo bini aadamku dadka dhexdooda ay xukumaan baatil buu noqonaya ima akramukum cind allahi atqaakum in allaha caliimun khabiir